alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed kitaabkii alqawaacid walusuul jaamica baynu ku soo jarray qaala almu'alifu raximahu llah alqaacidatu asaadisatu waalaauun tanna waa qaacidadii lix iyo soddonaad man atlafa shay'an liyantafica bihi daminahu ku kasta oo baabbi'iya shay una baabbi'iya shaygaa inuu ku intifaaco daraaddii waa qaandhabayaa waman atlafahu dafcan limadaratihi lahu falaa damaana calayh kii shay itlaafiyo baabi'iya riixisuu riixayo oo daafacaya daraaddeed u baabi'iya inuu iska riixa daraaddeed dhibta uu ku hayo u baabi'iyo u itlaafiya falaa damaana calayhi waxgashiya ama qaani korkiisa ma saar qaacidadan kollay shatri ka mida ama qayb ka mida horaynu u soo marray oo qaacido ay gudagelaysa ynu marray oo shadriga ku saabsan man atlafahu dafcan limadarratihi lahu falaa damaana calayh ta noocaasi waxay gudagelaysaa maa tarattaba cala alma'duuni fa huwa ghayru madmuun wixii ka tartiibsamaa wax lagu fasaxay oo lagu idmay waa midaan la qaandhabayn mar hadduu waxaasi ma'duunun sharcan uu ahaa qaandhow ka iman maayo qaacidadu waxay ka kooban tahay haddaba laba shatri laba qaybood qaybta koowaad waxay tahay man atlafa shay'an liyantafica bihi daminahu kii shay u baabiiya ama u itilaafiya inuu ku intifaaco daraaddii waa qaandhabayaa waayo maslaxada naftiisa aawadeed iyo inuu isagu ku intifaaco ayuu waxaan u itlaafiyey walow macduurba ha noqdo laakiin macduurnimadu xaqulghayri ma ridayso xaqa cid kale ku leedahay kama ridaysu tusaalaheedu waxay tahay ruux baa wuxuu gaadhay xaalatulidiraar naftii baa qabsatay gaajo inuu u dhinto buu ku sigtay neef xoolaa buu helaa xaalka caynkaasna neefkaa xoolaha waa qalanaya oo cunaya waxay culammada qaar ka reebaan haddii markaa waxa weeye tuug la moodaayo oo arrinkaasi u sababi karo gacangoyn markaa cuni maayo bakhtigu ka dooranaya laakiin haddii taas aanu ka baqaynin ou isleeyahay xaalatulidiraarka waa lagaa siisanayaa waxa weeye eh, markaa tuug inaad tahay looma qaadanayo waana sheegi doontaa dhibaato ka badanna kaaga iman mayso neefku waa iska qalanaya waa iska cunayaa hadhowna waa qaandhabaya bakhtiga inuu cunana waxaa ka horraysa xoolaha inuu cuno waayo xoolahani waxay uga mamnuuc noqdeen mulkulkhayr inay yihiin oo dee diidmada loo diidaya waa shay caarid ah hadduuba u idmi lahaa waa u bannaanaan lahay laakiin bakhtigu xataa idankuma bannaana xurmada bakhtigu waa xurmo asli ah maadaamay sidaas tahay labada arrin waxa sahlan maalul khayrkan baa sahlan marka intifaaca uu ku intifaacayo iddiraar baa keensaday waa macduur sidaasuu neefkan ku cunay ha yeeshee macduurnimadu xaqul khayri ridi mayso xaqan cidda kale leedahay kama ridayso macduur baan ahaa adiga xaggaaga weeye wax naftaada ku saabsan inaad macduur ahayd ismi iyo dembi bay kaa baajinaysaa laakiin gashigii iyo qaandhowgii kaa baajin mayso qaantii waa lagu leeyo xaqul khayrina dhici maayo iska bixi waxay culammada qaar ka cabbiraan man atlafa shay'an ruuxa markaa shay u itlaafiya lidafci dararihi bihi dhibaatada isaga ku sugan daraaddeed inuu ku daafaco ku riixo hadda waa dhib isaga ku sugan dhib waxaan kaga timi maaha man atlafa shay'an lidafci dararihi bihi daminahu dhibta isaga ku sugan inuu ku daafaco ka shay u itlaafiyo u baabiyey xoolo cidi leedahay waa qaandhabayaa neefkani dhib kuma samayn hororna kuma ahayno ma soo weelin laakiin dhib isaga ku sugan oo gaajo ah oo ka fursan waa ah taas inuu iskaga riixo iskaga daafaco ayuu u itlaafiyey xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inuu qaandhabo qaandhawgaasi marna kaadhi maayo shadriga labaad ee qaacidadu waxay tahay waman atlafahu dafcan limadaratihi lahu lidararihi lahuna waa la yidhahdaa dafcan lidararihi lahu shaygani dhibista uu dhibayo daaficiisuu iska daafacayoo iska riixaya daraaddeed ka shayga u itlaafiyana gashi iyo qaandhow ma saara nusakha qaarkood lahu baa ka dhacday nuskhooyinka qaarkoodna waa ku sugan tahay sida saxdiina waa in markaa la isbaatiyo lahu tanna waxay ku saabsantay masaladii horarka oo kale ay ku saabsantay awr dad cunaa soo weeraray dabadeedna waxbuu yeelay suu isaga daafaco amaba waxa weeye xabbad buu addinka kala dhursay taasu wuxuu markaa wax u yeelay neefkaas dhib uu neefkaasi ku hayey inuu iska celiyo iska daafaco daraaddeed buu u yeelay bale iska daaya hadduu markaa ay keensato inuu dilaba oo wax ka sokeeyo uu kaga baaqdo markii uu waayo xabbadii waxba ma haysanin dabeed waxa weeye neefkii siduu isaga celinaayey ee uula xarbinayey naftiisa doonaya inuu uga daafaco waxay keensatay wuxuu ku dhuftay inuu u dhintay waxay noqonaysaa mid aan madmuun ahayn oo lama qaandhibay waana innagii ku soo marray maa tarattaba cala alma'duuni fa huwa ghayru madmuun wax sharcigu idmay oo fasaxay wixii ka tartiibsama ee ka dhashaa waa midaan la qaandhabay qaandhow male dadi adduunye wuxuu doonaba ha ku saabsanaada lama odhanaayo kani mukallaf maaha ama caaqil maaha hadduu waalan yahay oo majnuun yahay oo bini aadam yahay waa insaan majnuun wuxuu doonayaa inuu dilo difaaca uun tartiibtii culammadu sheegeen waa inuu raacaa oo wax yar hadduu ku tegi karo ama dhib yar oo lagu sameeyo hadduu ku tegi karo mid ka weyn inuu ku sameeya uma bannaana laakiin tartiibtaa uu sharcigu sheegay markuu sidaa u raaco hadday ka dhalato inuu ku baxo kii majnuunkahayee waa laa gashi iyo qaan ma leh waayo sharcigaa u fasaxay dee inuu markaa naftiisa ka daafaco waxan saa'ilka ama hororka inuu iska daafaco sharcigaa u fasaxay xadiiskiina waa kii sheegaayey labadii saxaabi ee isdilay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ee midkoodka kale qaniinay dabeedna ninkii la qaniinay baa gacantiisii xoog u soo dhuftay markaasaa kii kale ilkihiisu soo raaceen ilkii baa ka dhacay markaasaa nebiga sala allahu alayh wasalam bay isula yimaadeen nebigu ninkaa ilkihiisii wuxuu ka dhigay hadar ka kac waxaanu ku yidhi nebigu sala allahu alay wasalam ayadacu yadahu fii fiika taqdimuha kamaa yaqdimu alfaxlu laa diyata lak haddaanu soo dhufan gacantiisa ma afkaagu u daayaa oo aad dabeed markaysagaa u qaniinsanaanaysaa sida waxa weeye awrku wax u qaniino baarqabku siduu wax u qaniinoo kale aad u qaniinsanaanaysa wax gashiya malihid yacnii ilkahan inay soo daataan waxa keensaday isagu wax kuma dhufan gacantiisuu is kala soo bax xooggii uu gacantiisa u soo dhufsaday iyo xooggii uu ilkaha ugu hayey baa waxay keensadeen inay ilkihii soo raacaan quwadii uu ku soo dhufsaday marka ta noocaasoo kalea waxaa weeye waxa laga soo qaaday mid aan markaa damaan lahayn ayaa laga soo qaaday wa kadaalika saa'ilku waa wada noocaa haddii uun aan tacaddi la samayn ee dawaabiddaa iyo markaa shuruudda ay culammadu sheegeen sida loo raaco addafcu bilashali falashal sidaa loo raaco wax gashi yaqaani kama imanayso waxaa la mid a salaaddii isagoo tukanaya ayaa ruux is yidhi markaa hormar sutrana waa leeyihi xadiisku wuxuu sheegayaa falyadra' fii naxri halkaa laabtiisa ha daafico alfaadda qaarkoodna falyadfachu bay sheegayaan fain abaa falyuqaatilhu fa innahu shaytaan hadduu ku joogi waayo ha la dagaalamaa xadiisku sheegaya marka qatli lama amrina muqaatalaa la amray muqaatiladana waxaa looga jeedaa hub in loo soo qaadanayo loogama jeedan yahay culammadu waa mufaacalo mufaacaladaasina waxa weeye waa difaaca unu iska daafacayo o iska riixayo oo marba sidii hore si ka xoog badan unu u riixayo laakiin lama odhan karo dee hub buu markaa la dhacaya ama markaa ula soo baxaya taas waxay noqonaysaa dee in waxa weeye xadgudbu ruuxi la yimi markaasi sidii ka xoog badan buu marka dambe u riixayaa markuu ku joogi waayo haddiisu yahay xoog kuma riixistaas haddii markaa dhibi uga timaado oo intuu riixay marka hore si yaroo sahlan buu markaa u qabanayaa haduu ku joogi waayo waa riixayaa hadduu ku joogi waayo xoog buu riixaya hadduu intuu dhaco deedna ay ka kogto ya intuu dhaco marka la riixay uu sidaa ku dhinto gashi male waaya sharcigaa u fasaxay riixistan maa tarattaba cala alma'duuni fa huwa hayru madmuun waa saas yadaa weyy masaa'il kale culammadu haddaba markaa baabkan haleeshiiyeen waxaa ka mid a ah, ruuxii muxrimka ahaa ciddi baa dillaacday dabeedna way ka laallaadaa way dhibaysaa waa xanuunaysaa marba meel bay u qabsanaysa waana muxrim dhib bay ku haysaayoo saa'ilkii oo kale ay ka dhigan tahay ciddida ha iska jaro ciddidan ha iska jaro fidyana ma saara waayo dhibtay ku hayso inuu iska daafaco ayuu waxaan markaa waxawayn u jaray saas aawadee fidye male waxaa la mid mida tin baa indhaha kaga soo noqday dabeedna ishuu xanuujinaya saasuu iska leeyahay marba waana muxrim timihiina yaan la goyn baa layidhi tinkani laakiin dhibaatuu ku hayaa yacnii muxrimnimadii uma diidayso markaysagaa tinkan dhibta ku haya inuu iska jaro waayo bimanzilati saa'il oo kale u ka dhigan yahy bay yidhahdeen horarkiioo kale ayuu tinkani ka dhigan yahy mar hadduu dhib ku hayo marka waxay noqonaysaa xaalka caynkaasa tinkaa inuu iska jaro yani fidyana ma saara hmm. Hmm. waxay kala farqinayaan culamada qaarkood yacni timahan injirtu way u gasha laakiin timaha laftoodu dhibta kuma hayn laakiin tinkan hadda la sheegaya isagaa dhibaatada ku haya dararka isagaa ku haya laakiin kan markaa waxaa weeye injirtu madaxa ka gashay oo timihii ay ku dhalatay timihii way ku gabbatay laakiin timuhu wax dararay ku hayaan ma jiro haddii injirtani markaysagaa ka bixi lahaydna waxba markaysa dhibaato kuma keeneen wax dhibaato ah kuma keeneen marka maadaama timahan iyagu aynay ahayn kuwa dararka ku haya farqaa u dhexeeya tinkan dararka ku hayey iyo shaygan ka baxsane markaysa markaa waxaan yacni eh, timaha uun ku dhex jire laakiin timo ayna dararka ku hayn saas aawadeed wain ixtaaja ilaa akhdi shacrihi liquruuxin fii ra'sihi aw lixikatin aw naxwi dalika fa calayhi fidyatu adan waana mansuusoo de qur'aanka waa laynoogu sheegay waman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk marka almuhim labada saasaa loo kala farqinayaa oo midna waxay noqonaysaa midaan isagu dhibtu isaga ka imanin ee wax kale ka timi laakiin dhibtaas waxa kale ka timi buu wuxuu doonayaa inuu iska daafaco wuxuu ugu baahabay shaygan aan dhibaatadu kaga imanin inuu marka waxa weeye itlaafiyo oo iska xiro si uu dararkaa kale isaga daafaco waa noocii damaanku ka imanaya marka waa noocii damaanku ka imanaya man atlafa shayan liyantafica bihi daminahu alqaacidatu alsaabicatu wahalaahuun tanna waa qaacidadii toddoba iyo soddonaad ee ka mida min alqawaacid walusuul jaamica wuxuu sheekhu yidhi ida ikhtalafa almutacaamilaani fii sifatin min sifaati almucaamala hadday iskhilaafaan labadii macaamilayey ama caqdi dhex marayey fii sifatin min sifaati almucaamala shayga ku mucaamilayeen ama dhex maraayey sifaadkiisa sifo ka mid a ah hadday isku khilaafaan yurajaxu aqwaahumaa daliilan waxaa la arjaxayaa labadooda ka xoogga badan xagga daliilka ayaa la arjaxayaa oo hadalkiisa la hormarinaya masaladan waxay ku saabsan tahay labadii ruux baa caqdi baa dhex maraya caqdigaa dhex maraya waxay isku khilaafeen shuruuddiisii wax ka mida ama muddadiisii wax ka mida ama tafaasiishiisii wax ka mida isku khilaafeen ma qowlka mushtarigaa la qaadanaya ka iibsanaayey qowlkiisa mise ka iibinayey qowlkiisa la qaadanaya waxa uu sheikhu tilmaamayaa in markaa labada ka xoogga badan oo bimacnaa daahirka u dhowaanshaha badan hadalkiisa in la arjaxayo isaga la hormarinayo ama baayaca ha noqdo ama mushtariga ha noqdo waayo labada ka daahirka u dhow iyo sida dhowaanshaha badan hadalkiisu waa ka miisaan badan yahay ka kale haddii bayino la helo kay bayinadu markaa ayiddaa la qaadanaya ishkaal ma leh albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala almuddacaa calayh oo bayinada waxaa laga rabaa muddicigaa laga rabaa laakiin suwarka qaarkood waxay noqon karaan mutadaaciyaan ayay noqon karaan oo laba mudduci ayay noqon karaan suwarka qaarkoodna mudduc iyo mudda calayhi qumman bay kala noqon karaan oo midna mudduci noqonaayo midna mudda calayhi noqonaayo marka waxay isku khilaafeen hadday tahay oo kale masalan sharti oo mid yidhaahdo shartiga noocaasaynu wax ku kala iibsannay kii kalena uu yidhaahdo maya shartigaasi ma jirin biduuni hada sharti itlaaq buu iibkeennu ahaa sharti noocaa sheegayaana kuma jirin waxaa markaasoo kale la hormarinayaa ka nafyinayaa la hormarinaya hadday muddo isku khilaafaan oo yidhaahdaan ajal buu waxaasi lahaa intaa ku xadidan iyo maya xaalli buu ahay ajal ma lahay oo markaasuunbaa caqadku saa ku dhacay ajal iyo muddo dambe aynu qabsannay ma jirin xaalkaana waxaa la hormarinayaa ka nafiinaya ayaa la hormarinaya ajash sababta mid walbana loo hormarinayaa ka nafiinaya waxaa weeyaan lianna alasl cadamu asalku waa inaan shardigaasi jirin waana inaan ajashaasi jirin oo qaacid ahaan culammadu waxay sheegaan umuurta wujuudiga ah haddii laysku khilaafo way jirtay iyo ma jirin asal waxaa ahoo la qaadanayaa nafyiga waxay yidhahdaan culammada qaarkood wa kullu shayin shakaknaa fii wujuudihi falaslu cadamu sida qaacidada marka alyaqiinu laa yazuulu bishak aynu ku soo marray shay kastaynu ka shakinno jiritaankiis shardigaasi ma jiray mise ma jirin muddadaasi iyo ajashaasi ma jirtay mise ma jirin asalku waa inayna jirin waayo shaygani waa shay wujuudi ah waana shay xaadis oo soo derrin kara baaqanna kara mar hadday caynkaa tahay asalku waxaa lagu soconayaa cadam inuu ahaa ilaa yaqiin lagu hubsaday inuu shaygaasi jiray ama shardigaasi jiray ama ajashaasi jirtay la helo marka baabka alyaqiin laa yazuul bishak baynu ku soo marray marka shardiga wuxuu gelayaa umuurtii wujuudiga ahayd oo markuu midkood yidhaahdo waxaan ku kala iibsannay shardi ah saa iyo saas bimacnaa shardigaasi waa jiray baa macnaheedu noqonaysa marka daahirku wuxuu saacidayaa bayino ka furata haddaan la helin ama bayino laazimisa haddaan la helin wuxuu saacidayaa inaanu jirin haddii la ysku khilaafoo kale ceeb shaygii markii la iibiyey dabadeed baa waxaa la ysku khilaafay ceeb ceebtaasna waxaa weeye waa caybun xaadis markaad iga iibisay ceebtani waa jirtay iyo ma jirin ee dabadeed bay soo diriyey xaalka caynkaasoo kalena sheikhu wuxuu yidhi falaslu annahu xaadis asalku waa inay ceebtani soo darideen bacdalculamaa way kala qaadayaanoo waxay leeyihiin waxaa loo kala qaadayaa ceebtaas hadday tahay waxaan aqbali karin mooyaane inay hore u jirtay iyo hadday tahay waxaan aqbali karin mooyaane inay dibka soo dariday iyo markaa hadday tahay wax labadaa ixtimaali kara ceebtu hadday tahay waxaan aqbali karin oo hore u jiray mooyaane si kaleba aan aqbali karin waxaa markaa la arjaxayaa qawlka mushtariga iibsaday baa la arjaxaya waayo isagaa ceebta sheeganayoo leh waxaan idiga iibsay maciib buu ahaa ceeb buu lahaa baayicina wuxuu le waa nafinaya waana shay aan aqbali karin inuu ceebtani hore u jirtay mooyaane si kale ma aqbali karo xaalka caynkaasoo kale ah waxaa la odhanayaa yacni qowlka mushtariga ayaa marka waxa weyaan yacni la qadimaya la arjaxaya hadday tahay waxaan aqbali karin mooyaane ceebtani inay soo darriday markaana waxaa la arjaxayaa qowlka baa'ica waaya baayicale way iga dembaysay anugu ceebtan kaagama idin hadday tahay wax labadaba ixtimaali kara waatuu sheikhu ka warramaya waayo waa iska caddahay ta markaa qatcan mid u ah laakiin tii marka waxaa weeye aqbali karta inay sidan ahayd iyo inaynay ahayn labadaba aqbali kartaa taasaa marka waxa weeye uu sheikhu ka sii hadlaya marka wuxuu leeyahay fal aslu annahu xaadis waayo qaaciday culammadu sheegaan ay yidhaahdaan yuqadaru kullu xaadisin fii aqrabi zamanin mumkin shay kastoo soo derriya waxaa lagu qadaraa wakhtiga ugu dhow ee suuragalka inuu soo darriyey ayaa lagu qadaraa inuu soo darriyey masalan shayga hadduu aqbali karo xadiis inuu yahay waa la garanayaa laakiin wuxuu aqbali karaa inuu wakhti hore soo darriyey inuu wakhti dambe soo darriyey xuduudkiisiiyo inuu soo darrin karana waa mid la ysla garanayo xaalka caynkaasa waxaa la qadarayaa wakhtiga ugu dhow ee suuragalka inuu soo derriyey baa lagu qadarayaa wakhti markaa ka dhow iyadoo la helaayo in lagu qadaro wakhti ka fog in lagu qadaraa ma suuragalaha yuqadaru kullu xaadisin fii aqrabi zamanin mumkin waa qaacida saas aawadeed ceebtii maadaamay suuragal tahay shaygan markii la iibiyey dabadeed inay soo darriday iyo ka hor inay soo darriday labada mid waliba ay aqbali karto zamanka dhowi waa kee ee suuragalka ahi waa bacda ashiraa markii shaygii la iibsaday dabadeed inay soo darriday dee mar hadday taas aqbali karto yacni waxay wakhtigaa ugu dhow ee suuragalkaa waa in markaa lagu qadaraa waayo waxay noqonaysaa awqaaddii hore waa laga shakisnaa inay ku sugnayd wakhtiga ugu dambeeya suuragalka ee ugu dhow inay sugnaydna waa muxaqaq wakhti ka horreeyey inay sugnaydna waa mashkuuku fiihi marka maadaamay sidaas tahay wakhtiga ugu dhow ee suuragalkaa ee muxaqaqa ah baa lagu xambaarayaa inuu sugnaa ka hor inuu sugnaa bayinaa looga baahan yahay cidda sheeganaysa bayino ayaa looga baahan yahay cidda sheegan haddii baa'ica iyo mushtarigu isku khilaafaan shaygay kala iibsadeen shuruuddiisii wax ka mida ah, saasaan shardiyey iyo maya maad shardin sida wuxuu ka iibiyey awr buu ka iibiyey awrkii ay kala iibsadeen wuxuu yidhi ninkii iibsanaayey waxaan u shardiyey inuu awrkaasi yahay awr raray ah ama calal aqalli inuu yahay awr yacnii rarka yaqaan oo la layliyey kii kalena wuxuu maya shardigaasi inooma jirin midna wuxuu sheeganayaa shardigaa ziyaadada ah midna wuxuu sheeganayaa shardigaasi inaanu jirin wax bayino oo caddaynaysaana ma jirto xaalka caynkaasa waxaa la odhanayaa awrka inay kala iibsadeen waa muxaqaq shardigaa inuu baycu lahaa oo mushtarigu shardistayna waa mashkuuku fiihi oo aslu cadamu asalku waa inaan shardigu jirin mar haddii ay suuragal tahay in lagu iibiyo awrkan isagoo shardigaa le iyo isagaan lahayn mid walba ay dhici karta in lagu iibiyo daahirku wuxuu xoojinayaa ruuxa nafyinaya shardiga ruuxa shardiga sheeganaya waxaa looga baahan yahay bayino u ku sugo bayinadii hadduu waayo ruuxa nafyinaya qowlkiisaa la qaadanaya faalqawlu qowlu man yanfii ka nafyinaya qowlkiisa ayaa marka waxa weyaan yacni raajix ah wuxuu kaloo sheikhu yidhi ninkii iyo xaaskiisaa waxay isku khilaafeen shuruud shardigaasaan dhigtay iyo maya maad dhigan yadana waa saas si la'aag faalqawlu qawlu man yanfiih labadii mucaamalada samaynayey ama caqadku dhex maray labada midnaba hadalkooda wax arjaxa haddaanu jirin ee miisaan ahaan labadooda sheegasho ay isla eg tahay xaalka caynkaasa qowlkoodu waa isla dhacayaan tacaaradaa fatasaaqataa waa iscaarideen dabeedna waa isla dhaceen masalan baa'icu wuxuu sheegtay shardigan wax ku kala iibsanay lacag badanoo intaa iyo intaasay ahayd mushtarigii wax iibsadayna wuxuu sheegtay mae lacag yar bay ahayd oo intaa iyo intaasay ahayd waa laba sheegasho oo aan kala xoog badnayn marka labada midkood hadalkiisu arjax ma aha raajix maaha midna marjuux maaha tacaaradaa fatasaaqata waxay samayn karaan markaas taxaaluf inay sameeyaan waana mutadaaciyaan weeyo mid weliba waxbuu mudduci ku yahay mid lacag markaa yar ayuu muduci ku yahay midna lacag badan ayuu muddici ku yahay xaalka caynkaasa labada sheegasho markay saa isaga hor timaado waxay noqonaysaa masalada ay culammadu yidhahdaan taxaalafaa wax bayini haddaynay jirin mid waliba muddicina waa yahay muddac calayhina waa yahay marka mid waliba muddac calayhinimadii ku dhaaranaya muddac calayhinimadii ayuu ku dhaaranaya dabeedna markay saas noqoto waxay noqonaysaa inuu markaa baycina fasakhmo maxay iska dhaarsanayaan hadday markaa kollayba ma'aalku yahay inuu fasakhmaayo may marka horeba markaa iska kala tagaan waxaa la odhanayaa hadday iyagu ku tasaaluxaan marka hore iyagaan waxba isdhaarsan inay saa ku fasakhaan ishkaal ma leh maa ku kala tegaya oo bayciina saa ku fasakhaan iyaguna saa ku kala tagaan cidi ku ilsaami mayso may ha kala tegin idinku dhaarta cidi ku odhan mayso laakiin hadday noqoto inay gar fadhiisato oo ay sidaa ku raalli noqon weydo wax looga leexdaa markaysaga dhaarta ma jirto hadday fadhiisato inay isdhaarsadaan oo yidhahdaan gar baannu ku kala baxaynaa gartii waxay marinaysaa labadooda mid walba in la dhaariyo marka haddii uun midkood ku dhaarto ka kale dhaartii diido markaasaa wax ku sugnaanayaan oo midkood wax u sugnaanayaan haddii laakiin ay noqoto labadooduba inay dhaartaan faskhigu markaa kale wuxuu noqon lahaa miduun ridaa'i ah laakiin markan wuxuu noqonayaa mid xukmi ah oo xukum ahaan loogu xukumaya ayuu noqonaya marka waxaa laga tilmaamayaa xaalkaas xukmi ahaan baa markaa sidaa loo marinaya waddada marka sidaa la mariyana waa la fasakhaya haddii midkood dhaartii iska taago midna uu ku dhaarto dhaartii marana dee markaa waxbaa ku sugnaanaya yani saas wey xadiis yacni soo arooro masalada ku soo aroorayna waa jiraa laakiin sixadiisa la isku khilaafsan yahay waa xadiis yacni asxaabu sunan iyo imaam axmed ay soo wariyeen oo sheegaya ida ikhtalafa almutabaayicaani walaysa baynahumaa bayinatun faalqawlu maa yaquulu rabu silcati aw yatataarakaani xadiiskaasi hadduu asaxo wuxuu sheegayaa labadii wax kale iibsanaya hadday iskhilaafaan bayinana dhexdooda ayna oolin qowlku wuxuu noqonayaa la aqbalayaa ninka baa'ica alaabta iibinaya markaa qowlkiisaa la qaadanaya marlayba haddii kale way kala tegayaanoo yacni mid waliba wuxuu lahaa buu qaadanaya xadiiska asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo wariyey xaakim iyo markaa ibnu sakan waa saxiixiyeen bayhaqina asaaniiddiisa qaarkood buu taxsiiniyey albaani laftiisuna waxa waa saxiixiyey laakiin a'immo waaweyn oo kale oo daciifiyey xadiiskaa jira oo uu ka mid yahay imaamu shaafici oo waxau yidhi hada xadiisun munqatic laa aclamu axadan yasiluhu can ibni mascuud waqad jaa'a min hayri wajhin xadiiskani waa munqatic cid isagoo mawsuula ka soo warisa ibnu mascuudna ma ogi ee duruuqda waxaa ku sugan inqitaac mawdic keliyaanu inqitaacaas kaga sugay tirmidi wuxuu yidhi markuu xadiiska soo wariyey xadiisun mursal cawn bnu cabdillaahi lam yudrik ibna mascuud lam yudrik ibna mascuud yani xadiiskana waa mursal yani wuxuu u jeedaa waa munqatic oo cawn ibni cabdillaah ibn mascuud ma soo gaadhin oo waxba ka maqan aabbihi ah, miduu soo haleelay maaha marka almuhim riwaayada tirmidiga laftiisu waxay tilmaamaysaa faalqawlu qawlu albaa'ici waalmubtaacu bilkhiyaar markay labadii wax kala iibsanayey iskhilaafaan oo wixii caqadku ku dhacee wax ku kala iibsadeen ay isku khilaafeen ay isku khilaafaan ka iibinaya qowlkiisa la aqbalaya qowlka la aqbalaya ka wax iibsadayna khiyaar buu leeyihi oo khiyaarulfaskhi buu yeelanayaa inuu bayci fasakho calaa kulli xaal xadiiskaa sixadiisa waa la isku khilaafsan yahy masaladii taxaalufkana xadiisku sheegi maaye fuqaha badani ku tagaan oo xanaabile iyo shaaficiyaba ahi oo ay leeyihiin markay iskhilaafaan labadan marka wax kala iibsaday midkoodna hadalkiisu ka kale aanu ka arjaxsanayn xaalka caynkaasa taxaalafaa mid waliba waa dhaaranaya qaacidada guud baynay ka qaateen mid waliba inuu dhaaranaya inuu mid waliba mudda caleyhi walyamiinu cala almuddacaa caleyh masaladuna waxay dhahen mutadaaciyan weeye marka sidaas yada ah ayay markaa ku dhiseen haddaba ashyaadan culammadu ay yidhaahdaan kaa qowlkiisa marka waxa weeye la qaadanaya waxay qaacido culammada qaarkood ka dhigaan saynu marar horeba soo sheegnay wa kullu man yuqbalu qowluhu xalaf mid kasta oo qowlkiisa la aqbalaa waa dhaaranaya masaa'isha la yidhahdo qowlkiisaa la qaadanaya ama la aqbalaya maaha in layska qaadanayo yacni waxaa lagu qaadanayaa dhaar inuu raaciyo taasaa lagu qaadanaya saynu maro horeba soo tilmaannay shaaficiyadu masaa'isha qaarkood bay yidhaahdaan waxaa la qaadanayaa biduuni yamiin yadaan dhaari raacin baa qowlkiisa la qaadanaya laakiin xanaabiladu waxay itlaaqaan kullu man yuqbalu qawluhu xalaf masaa'isha layidhaha qowlkiisaa la aqbalayaa mid kastoo noocaasi waa inuu dhaar raaciya alimaamu tirmidina markuu xadiiskan soo wariyey wuu sheegayaa faalqowlu maa yaquulu rabbu silca oo daa'ifa ahlucilmi in daahirka xadiiska ku tageen markuu sheego xadiiskuna inuu daciif yahay ka soo warramo dabeedna wuxuu odhanayaa yacnii kii qowlkiisa la aqbalaa waa inuu dhaartaa xagga marka waxa weye nadarkana saasaa u dhow inay dhaari inay raacdo lagama maarmaan tahay waayo nisaac iyo dood baa meesha taalla dooddina labadii mutanaasicaynkaee iskhilaafsanaa midkood hadalkiisii inta layska qaato muranku ku goo'i maayo wax hadalkii gooya oo muranka jaraa waa in meesha ay timaadaa marka dee bayino kale mar haddayna oolin waa indhaartu murankii goysaa taasuu murankii ku go'ayaa waayo labadan markaa hadal dee waxay laba dacwo oo marka iskhilaafsan bahay marka murankii waxa goynayaa waa dhaartaas weyi marka qowlkaa quwadiisa waa daahir in masaa'isha wixii la yidhaahdo qowlkiisaa la aqbalaya inay dhaari raacdaa inay lagama marmaanta alqaacidatu ahaaminatu wahalaahuun tanna waa qaacidada siddeed iyo soddonaad idaa caada ataxriimu ilaa nafsi alcibaadati aw shartihaa fasadat haddii uu u noqdo xaaraantinimayntu cibaadada lafteeda aw shartihaa ama cibaadada shardigeeda uu noqdo fasadat cibaadadu waa fasahadays wa idaa caada markuu u noqdo ilaa amrin khaarijin arrin ka baxsan cibaadada lafteeda iyo cibaadada shardigeeda ka baxsan hadduu u noqdona lam tafsud ma fasaahadayso wa saxat maca ataxriimi waana asaxaysaa xaaraantinimayn la jirkiisay asaxaysa wa milu dalika almucaamala saasoo kalena waxaa ahaaday oo la mida mucaamalada ayaa la mida oo cibaadaadkii sidaa ay culammadu u kala farqiyeen ma nafsulcibaada u noqonaya taxriimku iyo xaaraantinimayntu mise shardigeeda mise wax labada ka baxsan mucaamalaadkana saasaa loo kala qaaday qaacidada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay shayba waxa soo galay wax markaa muxaram ah gees waa cibaado oo waa shay markaa lays amray ama la sharciyey gees kalena markaa muxaram baa ku jiro nahyi baa kaga tacalluqa marka cibaadadii waa daatu wajhayn weji xaaraana iyo weji markaa mashruuca bay labada mid walba leedahay ma waxaa la odhanayaa cibaado kasta oo shay xaaraani soo galay ama xaaraani dhex dhacday waa baatila mise tafsiil baa la gelinaya daa'ifa culammada ka mida oo talaaqaa ku tegay waa jiraan oo odhanaya cibaado kasta oo shay nahyi u soo dhex galay ama wax manhiyi dhex dhacay cibaadadaasi waa inay baatila noqotaa biduuni tafsiil waana sida ibnu xasmi wa khayruhu ay ku tageen saas aawadeed shay kasta oo la nahiyey waxay leeyihiin waa baatil tasixu maca alismi wax la yidhahdaa ma jir bay leeyihin marka cusri badan baa ku jira waxaa ka dhalanaysaa yacni dadka badankooda inaan soon ka asixin waayo isagoo sooman baa waxaa dhici karta inuu shay dembiya ah ku dhaco marka haddii la yidhaahdo cibaadada haddii dembiba dhex dhaco asixi haalibu naas inaan soonkoodu asixin baa ka dhalanaysa ama xan ama kelmad ama wax la mida ya waxaa dhici karta inay soonka dhexdiisa ku dhacdo saas aawood baa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi haddii kiibada ama xantu soonka burinayso sooninoma asixin yacni sida looga baxsado adag buu ujeeda sida looga baxsado ayaa adag buu ujeeda weliba ibnu xasmi u adkeeyaayo wuxuu yidhaahdaa wax kastaan maqsuudka shaygaa ka mid ahay waxay noqonaysaa icraad laga jeestay oo kale oo salaaddii markaad tukanayso haddaad waxa weeye garhka iyo iska salsalaaxdo salaaddii waad ka mashquusha inna fi salaati la shughla saas aawoodee waxay noqonaysaa buu yihi baatila qowlkaasi calaa kulli xaal waa qowl daciif ah saas aawoodee jamaahiiru ahlicilmi qowlkaa kumay tegin culammada laba qowl oo kale haddii la tadqiiqiyana aqwaasha waxay gaadhsiiyaan yacni saddex qowl oo kaley gaadhayaan culammadu aqwaal kaley ku tageen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen cibaadadii taxriimka dhex dhacay hadduu u noqonayo cibaadada lafteeda ama u noqonayo cibaadada shardigeeda waa inay cibaadadaasi burtaa oo ay fasahadaa hadduu laakiin arrin labadaaba ka baxsan uu u noqonayo tasixu maca alismi way asaxaysaa laakiin dembi la jirkii bay asaxaysaa masalan nafsulcibaada markuu u noqonaayo taxriimku waxaa loo tusaalaynayaa ay culamada qaar u tusaaleeyeen maalinta ciidda ciidulfitriga ama ciiduladxaa in la soomo waayo maalmahani waa maalmo la reebay ee soonka oo in la soomaa waa xaaraan ciidulfitri ama ciiduladxaa waana ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunitaan iyo cabbitaan hadduu ruux yidhahdo waan soomayaa ciidulfitri ama ciiduladxaa baan soomayaa macnaheedu waxay tahay caynta soonkiisii waa icraad can diyaafat illaah martisoorkii ilaahay uu khalqiga martisooray ou yidhi wax cuna wax cabba tii buu ka jeestay culamada qaar waxay u misaaliyeen taasoo kale nahyigu markuu u noqonayo lidaati alcibaada marka tan noocaasoo kale waa inay noqotaa baatilah waxay kaloo culamada qaar u tusaaleeyeen awqaaddii la reebay salaadaha sunnada in la tukado haddii naafilo mutlaqa oo aan sabab lahayn qofku la yimaado sunna mutlaqu iskala yimi lasbaabna ma khayrun iska badtu isii qub dabeedna waa waday halkaasunbuu salaaddii u markaa wadaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin nahyigaasi wuxuu noqonayaa nahyi daatulcibaada u noqonaya saas aawadeed ma asaxaysa bay yidhahdeen mar haddaynay dawaatul-asbaab ahayna naafilo mutlaqa tahay ma ansaxaysa bay yidhahdeen xagga tatbiiqa ku saabsan daatulcibaada ma wasfi mulaazimay u noqonaysaa mise daat ulcibaaday u noqonaysa mise arrin khaalijkaa bay u noqonaysa tadbiiqahaan waa arrin culamadu isku khilaafaan waxaa dhici karta suuro culamada qaar ay geliyeen nahyi u noqonaaya daatulcibaada culamada qaarkood inay nooc kala geliyeen waa suurtoobi karta ay yidhahdaan wasfi mulaazima oo bacdu ahlicilmiba waxay yidhahdaan halka halkan shiikhu u qaybiyey daat alcibaada iyo shartihaana qayb ka dhigay inta kalena qayb ka dhigay culamada qaar waxay ka dhigaan afar qaybood oo saddex ay israacinayaan waxay leeyihiin daatulcibaada hadduu nahyigu u noqonayo oo cibaadada lafteeda la nahiyey ama shardigeeda u noqonayo waa shay labaad ama arrin labadaba ka baxsan buu u noqonaya laakiin waa wasfi mulaasim la'ah oo aan ka infikaaki karin oo ayna kala bixi karin oo wixii labadaaba aan u noqonaynin bay waxay u kala qaybiyeen inuu wasfi mulaasim la'ah u noqonayo iyo wasfi aan mulaasim la ahayn inuu u noqonayo oo labada jiha kala infikaaki karaan oo kala bixi karaan marka wasfi mulaazim la ah oo aan cibaadadiiyo isagu aynay kala bixi karin oo kala soocmi karin ama kala infikaaki karin markuu u noqonayo waxay ilxaaqiyeen qaybtaas sidaa aawadeed waxay dhahaan saddexdaa mid hadduu u noqonayo cibaadadaas waa inay baatilo noqotaa lidaati alcibaada waa inuu nahyigu u noqonaya cibaada lafteeda ama lisharti alcibaadati waa inuu noqonaya laba ama liwasfin mulaasimin lahu arrin labadaba ka baxsan buu u noqonaya oo sharti iyo daatatoonna aan ahayn ha yeeshee sife mulaasim la ah oo aan cibaadadii isagu kala bixi karin buu u noqonaya markaana waa inay baatila noqotaa culammada sidaa u dhigay suuradii aynu sheegnay ee ku saabsanaa soonka la soomaayo maalinta ciidda waxay gudageliyeen nahyigu markaan u noqonayn daatulcibaada iyo shartucibaada ee u noqonaayo wasfi mulaasim la ah daatulcibaada oo waa sifo mulaasim la ahe daatada cibaadada uma noqonayo nahyigu laakiin sifadaa mulaasimka la ahi waa midayna kala infikaaki karin oo ma kala bixi karaan ma kala bixi karaan tan daatulcibaada oo kalena waxay u misaaliyaan waa ka salaatilxaa'idi wa sawmilxaa'idi gabadhii caadada qabta inay tukato ama soonto wax suuroobi kara ma ah waa baatilo iyadoo xayd qabtaa inay tukato ama soontaa ma dhici karto kamana ansaxayso waayo nahyigaasi daatada cibaadada lafteedu u noqonayo almuhim saddexdaas suura hadduu mid u noqonayo waxay dhn waa baatila hadduu laakiin intaa midnaba aanu noqonayn oo daatulcibaadana uma noqonayo shartulcibaadana uma noqonayo wasfi mulaazim la ah oo aan ka infikaaki karina uma noqonayo xaalka caynkaasa tasixu maca alismi waa asaxaysaa laakiin dembila jirkii bay asaxaysa dembila jirkii ayay asaxaysa marka culamada qaarkood halkaasay ka saareen alcallaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin wuxuu odhanayaa shardiga markuu u noqonayo nahyigu iyo taxriimku waxay culammada qaar u kala qaadeen shardigu inuu yahay shardi ku khaas ah cibaadada iyo inuu yahay mid iska caam ah daatada may kala qaadeen shardigay kala qaadeen hadduu nahyigu shardiga ku gaar yahay xaalka caynkaasa baatil buu noqonayaa oo ma asaxayo cibaadaduna asix mayso haddaanu nahyigu shardiga ku gaar ahayn oo ku khaas ahayn ee uu iska yahay nahyi caam ah xaalka caynkaasa butlaan ma keensanayo ee waxay noqonaysaa inuu asaxo oo dembi la jirkii cibaadadaasi asaxdo khaas iyo caam markuu sheegaayo wuxuu uga jeedaa nahyigu khusuus ahaan waa in cibaadadaa laga nahyey oo layidhi waxaa ha la imanina idinkoo waxaa samayna ka noocaasaa noqonaya nahyi yacni markaa shardiga ku khaas ah laakiin haddaanu markaa shardiga ku khaas ahayn butlaankii ma keensanayo wuxuu misaaliyo sheikhu tusaaleeyey biyaha lagu tahaaro qaadanaya hadday yihiin biyo xaaraan ah oo la soo boobay ha yeeshee daahir ah qasbiga si caamaa ah loo reebay in wax la boobo si caamaa ah loo reebay laakiin lama odhan ha ku weysaysanina biyo la soo boobay nahyigu markuu khaas ku noqon lahaa shardigana markaasuu noqon lahaa marka maadaama si caamun loo nahiyoo loo reebay xaalka caynkaasoo kale fasaad ma keensanayo laakiin markuu nahyigu ku saabsan yahay shardiga laftiisa waa sida biyihii nijaasada ahaa biyo nijaasoobo mutanajis ah dee tahaaradu khaas ku yahay si gaara loogu sii diidey waxaa lagu tahaaro qaadanayaa waa inay yihiin wax taahira oo weliba mutahira marka maadaamay sidaas tahay tahaaradii markaa ma sugnaanayso cibaadadii laysii ugu tahaaro qaatana dee tahaaradii ma asixin yadina ma asaxayso baailay noqonayso baatila ayay noqonaysa saas aawadeed sheekh ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa sida raajixa ahi waa in tafsiilkaa la geliyo shardiga yacni oo la yidhaahdo nahyigaasi ma khaas buu ku yahay shardiga mise khaas kuma ah sida saxiixi waa in la kala qaado oo tafsiil la geliyo oo la yidhaahdo nahyigu hadduu khaas ku yahay shardigana ma asaxayso haddii nahyigu aanu shardiga ku khaas ahaynna waa asaxaysaa maca alismi dembi la jirkii jirkiiba asaxaysa wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay mucaamalaadka inuu tafsiilkaasi geliyo kolley culamada qaar way itlaaqaan xanaabiladoo kale ama imaam axmed sida mashhuurka ka aynu qabo nahyi kasta ama mucaamalo ama cibaado dhexdhacay inuu butlaan keensanayo laakiin taxqiiqu waxay tahay inuu tafsiil ka qabo siduu alcallaama maxamed amiin shanqiidi ba kitaabkiisa mudakirada uu ku taxqiijinaayo uuna tilmaamayo culammadii markaa xagga tatbiiq ay ku kala duwan yihiin oo mas'alo culammada qaar ay geliyeen noocii butlaanka ayay culammada qaarkood ka saareen noocii butlaanka keensanayey culammada qaarkood masale ay geliyeen bay culamada qaarkoodna ka bixiyeen laakiin eh, miduu itlaaqan uga qaba ma waayo imaam axmed riwaaya laga hayaa uu odhanaayo marada markaa xariirtaa hadduu ninku ku tukado yacni waa ka asaxaysaa salaaddii laakiin waa ku dembaabaya oo dembi baa u sugnaanaya iyo ismi laakiin waa ansaxaysa wuxuu odhanayaa maxamed amiin shanqiiti biyaha la soo boobay iyo marada xariirtiina waxa weye waa isku nooc marka culammadii tadbiiquunbay ku kala duwanaadeeni imaam axmed iyo jamaahiirtu ee ma aha markaa miduu imaam axmed u qabo cala alitlaaq nahyi kastoo cibaado markaysaa markaa ku saabsan ama mucaamalaad ku saabsan inuu butlaan cala itlaaq keensanayo waxaan odhanayaa masalada waxaa ku sugan biyaha la soo boobay ama marada xariirtii ashyaada la midka ah tukashada lagu tukanayo biyihiina lagu dahaaro qaadanayo deedna lagu tukanayo la soo boobay waxaa ku sugan buu odhanaya aqwaal afar ah qowl odhanaayo cibaadadaas waa baatilo qallana waa saarayn iyo qowl odhanaya cibaadadu waa baatilo laakiin qalle ma saarna oo qowl hariiba ah qowlkaasi waa hariib waayo waa baatila haddii la yidhi waxa qadaagii looga riday maxay tahay oo layahay qadaa iyo icaadatoonna ma saara waa midaan saxayn iyo qowl odhanaya cibaadadu waa asaxaysaa laakiin ajar ma leh oo ajarkii waxaa buriyey xaaraantan dhex dhaaday iyo qowl odhanaaya maya waa asaxaysaa ajarkiisana waa leeyahay dembigiisana waa leeyahay wa huwa aqyas waana ka qiyaaska ugu dhowaanshaha badan min xaysu nadar waxaad mooddaa inuu isagu ugu fiican yahay qowlkaas waana sida jamaahiirta culammadu ku tageen jamaahiirta culammadu saas iyadaa bay markaa ku tageen almuhim markay shardiga eegayaan culammada qaarkood waxay odhanayaan ninkii inuu maro xariira ku tukado ila dumarkii xariirtu waa u bannaan tahay ninkii inuu maro xariira ku tukado maradaa xariirta ama cawrada ku asturay mise mawdicaan cawrada ahayn u xidhanay hadduu cawradii ku asturay shardigii salaadda ayuu taxriimkani dhex dhacay oo ku saabsan yahay shardigii salaaddu ku saabsan yahay taxriimkani marka xaalka caynkaasa qolada leh sharti hadduuba ku dhaco taxriimku cala aliطlaaq waa inay butlaan u keensataa waxay leeyihin baatila waa inay noqotaa laakiin haddii aanu marka cawradii ku asturin sida cimaamad xariira ayuu xidhay xaalka caynkaasoo kale cibaadadii marka ma noqonayso baatilo ee waxay noqonaysaa tasixu maca alimi dembi la jirkii bay asaxays calaa kulli xaal sida jamaahiirta ayaa markaysa waxaa fiican oo qowlkay jamaahiirta ku tageen ayaa marka waxa ajwad ah cala aliطlaaqna nahyigu butlaan uma keensanayo cala aliطlaaqna nahyigu ama taxriimku butlaan ma keensanayo ee waxay leedahay tafsiil tafsiilkaana aqwaasha ku sugan waynu tilmaannay xagga mucaamalaadka haddii ruuxu iibiyo iibkiina taxriim ku saabsan yahay laakiin taxriimkaasi daatada iyo shardiga midnaba aanuu noqonayn xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa inuu bayci asaxa ayuu noqonaya ha yeeshee ruuxii wax laga iibiyey wuxuu yeelanayaa khiyaar ayuu yeelanaya hadduu laakiin shardigiiba la waayo ila shuruudda bayca waxaa ka mid ahayd waa inuu yahay waxa uu iibinayaa wax mamluuk u ah ama waa inuu yahay wax uu idan u haysto oo marka wakaalad ama idanoo kale u haysto marka waxaanu mamluukba u ahayn ama maqduurun calaa tasliimihi aan ahayn hadduu iibiyo baycaasi ma asaxayo baycaasi ma asaxayo wakadaa caqdi ribaa ah hadduu iibiyana waxay noqonaysaa baatiloo iyaduna asix mayso iyaduna ma asaxayso waa nahyigii markaa u noqonaayey daatada ama shardiga u noqonaya noocaasoo kale noqonaya laakiin wuxuu la yimi masalan midaan labadaa midnaba u noqonayn nahyi ayuu ku dhacay labadaa midnaba aan u noqonayn sida shay buu iibiyey shaygaasi ceeb buu leeyihi ceebtiisiina ma sheeginoo ma caddayn waajibkuna wuxuu ahaa shayguu iibinaayo inaanu ceebtiisa qarin ee uu isagu sheego de qofkii inuu u dhiibo uu yidhahdo markaysaga shaygu waa kaasa iska eeg indhaad leedahay kaafi maaha ceeb wuxuu ku og yahay waa inaanu qarin ee uu sheegaa ou yidhahda ceebta noocaasuu leeyi oo saasuu leeyi oo saasuu leeyi waa inuu saa ku iibiyaa xadiis baana jira ibnu maajah uu sunankiisa ku soo wariyey ou nebigu odhanaya sala allahu aleyh wasalam laa yaxillu limuslimin an yabiica baycan fiihi caybun ila bayanahu ruux muslima uma xalaal ahaa inuu iib iibiyo iibkaasoo ceeb leh inuu ceebtaa caddeeyo mooyaane ibnu maajah baa sunankiisa ku soo wariyey waana xadiis marfuuca xaafid ibnu xajar alcasqalaanina waa taxsiiniyey marka xadiiskaasi wuxuu nasgaraynayaa shayga la iibinayo ceebtu leeyahay in la sheego oo la caddeeyaa inay waajib ku tahay kan baa'ica iibinaya xadiiskii saxiixaynkana waxaa ku soo arooray albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqaa fain sadaqaa wabayanaa burika lahuma fii baycihima wain kadabaa wakatamaa muxiqat barakatu baycihima bukhaariyo muslim baa soo wariyey labada wax kala iibsanayaan khiyaar bay ku sugan yihiin hadday labaduba run sheegaan caddeeyaanoo ayna ceebaha qarin waa loo barakeeyaa waxay kala iibsanayeen hadday qariyaan oo been sheegaanna barakadii baycooda waa la baabiyaa waa la masaxa marka xadiidka laftiisu wuxuu tilmaamayaa barakadii in loo shardiyey runsheeg iyo caddayn fain sadaqaa wa bayanaa buurika lahumaa fii baycihima marka runtii iyo caddayntiina isku meel baa la dhigay barakada helistii la helaayeyna oo waxaan la kala iibsanayay barakadoodii in la helana waa loo shardiyey qarintii iyo beentiina isku meel baa la dhigay maxqiga barakada laga tirtirayo oo laga masaxayo oo cuquubo ana waa loo shardiyey wain kadabaa wa muxiqat barakatu baycihima garanay haddaba markaysagaa shayga la iibinayo ceebtiisa in la qariyaa inaanay bannaanayn hadduu haddaba ruux wax iibiyo aw ceebtii qariyo baycaasi ma asaxaya mise ma asaxayo jawaabtu waxay tahay waa asaxayaa laakiin yasixu maca alismi oo ruuxan markaa waxa weeye qariyey aasin buu noqonayaa ha yeeshee ruuxii iibsaday wuxuu yeelanayaa khiyaar khiyaarulcayb buu yeelanayaa khiyaarulcayb ayuu yeelanayaa shaygaasi ma hadduu ceeb yeeshay ceebtaasu iska celinaya marka wuxuu khiyaar u leeyahay inuu ceebtaas uu iskaga qaato iskaga haysto iyo inuu iska celiyo u yidhahdo waxaagii waa kan ee markaa waxaygiisii khiyaarulcayb ayuu markaa yeelanay in arshiga ceebta uu yeesho uu yidhaahdo waa qaadanayaa laakiin inta ceebta ka dhiman waa in beddelkeedii lay siiyaa taasna waa suurtoobi karta waxaa kaloo la mida axaadiista waata ku soo aroortay dadka alaabooyinka soo waaridaya ama wax keenaya bandarrada iyagaan weli suuqii soo gaadhin in inta laga hor cararo in markaa wax laga soo iibsado waa la nahiyey oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa talaqaw aljalaba yacnii waxa la soo jillaabo ee la soo waaridayo ee la keenaayo bandarka loo soo iib geynayo ha ka hor teginoo markaysaga ha ka soo iibsanina intaan markaa suuqa ayna soo gaadhin faman talaqaa faashtaraa minhu faida ataa sayiduhu asuuqa fahuwa bilkhiyaari kii haddaba markaa waxa weeye ka hor carara ruux xoolo ama bucshurad alaabooyin oo kale doonaayay inuu magaalada ka iibiyo ama markaa xoolo inuu sayladda ka iibiyo kii intuu ka hor tago isagan weli suuqii soo gaadhin yacni wax ka soo iibsada ninkii alaabta lahaa ama xoolaha watay markuu suuqa yimaado ee uu sicirka ogaado wuxuu yeelanayaa khiyaar wuxuu ka iibiyey inuu kaga noqdo iyo inuu u daayo buu u door leeyahay xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey marka xadiiskaas laftiisu wuxuu ku tusinayaa kuwan markaa safarka ku keenaya waxyaalahay iibinayaan intaynay suuqa soo gaadhin inta laga hor cararo in laga soo iibsado xadiisku waa nahyo waa reebay haddaba hadday dhacdo markuu suuqa yimaadee qiimaha ogaado kii iibiyey khiyaar buu yeelanaya dee khiyaar buu yeelanaya waxay ku tusinaysaa baycu waa asaxay oo wuxuu door u leeyahay inuu sidaa u daayo iyo inuu kaga noqdo marka khiyaarkaa laga qaadanayaa sixatulbayca taasaa laga qaadanaya waxaa la mid ah hadduu tanaajushkii ashyaada la midkaa ah sameeyo ama isku haweyntii iibka la isku haweynayey ashyaada la midka ta noocaasoo kaliina waxa weeye dembi ha ku jiro oo aasim ruuxa ku noqdo sidaas sameeyey ha yeeshee baycu waa asaxaya baycu waa asaxaya waayo waxay odhanayaan yani nafsu mucaamala ama caqdiga laftiisa iyo daatadiisana u noqon maayo nahyigani shardigiisana u noqon maayo ee wax labadiiba ka baxsan buu u noqonaya nusakha qaarkood waxay qorayaan wa milu daalika almucaamala beddelkeeda waxay qorayaan wa kadalika almucaawada nusakha qaar baa saa qoraya nuskhada ibnu cuthaymiin lagu akhriyeyna saas yadaabaa ku sugan saas aawadeed sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waxaan filayaa inay tahay yacni almucaamala halka almucaawada uu qoray almucaamala inay tahay baa markaa aan filayaa buu yidhi sida saxdaah waxaana weliba ku tusinaya buu yidhi waa kan markaa tilmaamee yidhi wa mihaalu mucaamalaati oo mucaamalaadkii waa kan tusaaleeye sheegay marka taa lafteedu waxay ku tusinaysaa in markaa looga jeedo mucaamalaadkii oo dhan ama mucaawado ha noqote ama heyrkeed ha noqotee taas yadaabay ku tusinaysaa in saa looga jeedo alqaacidatu altaasicatu waalhalaathuun tanna waa qaacidadii sagaaliyo soddonaad ee ka mida alqawaacid walusuul aljaamica laa yajuusu taqdiimu alcibaadaati aw alkafaaraati cala saabi alwujuub sheikhu waxau ihi raximahullah ma bannaana cibaadooyinka in laga hormariyo ama kafaarooyinka kafaara gudka in laga hormariyo calaa sababi alwujuub sababtii waajibnimada ama sababtay ku waajibayeen in laga hormariyaa ma bannaana wayajuusu waxa bannaan taqdiimuhaa bacda sababi alwujuub in cibaadooyinkii la hormariyaa waa bannaan tahay ama kafaarooyinkii in la hormariyaa waa bannaan tahay bacda wujuudi sabab marka sababta la helo dabadeed sababtay ku waajibayeen marka la helo dabadeed in la hormariyaa waa bannaan tahay wa qabla sharti alwujuubi wa taxaquqihi waajibnimada shardigii u dhignaa horteed in la hormariyaa waa bannaan tahay marka sababtii la helo dabadeed wa taxaquqihi iyo shardigu markaanu xaqiiqoobin ka hor laakiin sababtii uu ku waajibayay ay taallo waa la qadimi karaa waa la hormari karaa sheikhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah ashyaada hadday cibaadooyin tahay iyo hadday kafaaraad tahayba asbaabta wujuubka inaan laga hormarin karin laakiin shuruudulwujuubka waa laga hormarin karaa marka sababulwujuubka la helo marka sababulwujuubka la helo dabadeed shuruudda wujuubka waa laga hormarin karaa cibaadaadkana waxaa loo dhigay awqaad baa loo yeelay awqaaddaas ay ku waajibayso waxaana cibaado kasta la samaynayaa marka wakhtigeedu yimaado hadday salaado tahay iyo hadday soom tahay iyo hadday khayrkeed tahay marka ashyaada noocaasa ee awqaaddu marka ay u taalle awqaad loo xadiday awqaaddii waa inaan laga hormarin waana inaan laga dibdhigin inna asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta haddaba cibaadooyinka laga hadlayo sababulwujuubka in laga hormarinayaa waxa weeye cibaadaadka uu ruuxu ku nadray oo isagu isku waajibinayo oo hadduu ku nadro inuu salaad tukado salaadaasi asaalatan waajib kuma ahayn laakiin nadarka uu ku nadray ku waajibtay ama soom ayuu ku nadray ama xaj ayuu ku nadray waxaanu ku xidhay shay buu ku xidhay ee nadarkaas waman nadara salaatan aw siyaaman aw xajan nadra tabarrurin wa callaqahu calaa wujuudi shay'in jaaza taqdiimu dalika almanduuri bacda caqdi nadri waxa bannaan shaygaa cibaadadee lagu nadray ee asal ahaan aan waajibka u ahayn ee ruuxu isku waajibiyey markuu nadarkii guntamay dabadeed oo uu nadray shaygii uu ku xidhay intaan la helin ka hor inuu la yimaaddaa waa bannaanta waayo nadarka uu nadray waa sababulwujuub waa sababtu ku waajibay waxa uu ku xidhayna waa shartulwujuub shaygana shay daatadiisa waajib u ahaa ma aha waa shayu isagu isku waajibiyey marka nadarkii markuu guntamay oo sababtii waajibnimada uu la yimi uu nadarka ku waajibaayey laakiin shardulwujuubkii uu dhiman yahay inuu sameeyo cibaadadaa uu ku nadray isagoo u niyoonaya tii uu ku nadray waajibnimadeedii inuu fuliyo way bannaanta laakiin sababulwujuubka kama hormarin karo oo masalan wuxuu doonayaa inuu nadro soon maalin uu soomo uu ku nadro intaanu nadarkii guntin ka hor ayuu maalintii sii soomay waxaanuu yidhi waxaan uga jeedaa nadarkaan nadri doono ee maalinta caynkaasa inaan soomo aan ku nadri doono inaan soonkii sii fuliyaan doonayaa nadarkana dib ka keeno waxaa la odhanayaa sababtii waajibnimada mar haddaanu xasilinba waajibkii kaama ridi doonto nadarkaad ku nadri doonto kaagama dhacaayo taqdiimkaad sabuluujuubkii ka hormarinaysa laakiin markuu nadarku guntamay oo uu nadray ficlan ha yeeshee nadarkaasi uu shardi ku xidhnaa shardigiina weli uu dhiban yahay laba shay baa meesha yaallo midna waa sababulwujuub midna waa shardulwujuub inciqaadu nadri mar hadday timi sababulwujuubkii waa xaasil laakiin shardulwujuubkii dhinaanshahay dhiman tahay ee aan e, shardigii waajibnimada lahayninoo weli aanu xasilin mid mancinaysa taqdiimka maaha waa la qadimi karaa waxaa la mida kafaarooyinka cibaadaadka weliba baabkaas hal masalo oo cibaadaadka asaalatan ruuxa ugu waajibay ka midaba la haleeshiinaya cibaadadaasi waxay tahay waa zakada zakada waxa bannaan sida saxiixa ah markay ruuxa ku waajibto oo xoolo seka goysa waa hayaa laakiin shardigii xawaalaanul xawl xaasil ma aha laakiin maal seka goysa wuu hayaa maalka seka goyskii waa sababulwujuub xawaalaanul xawloo xilliga xilligiisa inay gaadhaana oo sannad buura a u hayeynaa waa shartulwujuub marka asalkii maadaamuu hayo maal seka goysa uu hayo laakiin shardigii sannad dhammaystiran inuu hayaa aynay xaasil ahayn wuu sii bixin karaa oo wuu odhan karaa zakada igu waajibi doonta markuu sannadku dhammaystirmo asalkii xoolahay ku waajibaysana aan hayo oo maalkaygu sakagoys yahay laakiin wujuubka istiqraarkiisii ay ka dhiman tahay shardigaasi waan sii qadimayaa waan sii bixinaya ta noocaasoo kale iyadu waa bannaan tahay xadiis baynay leedahay oo cabbaas ibnu cabdilmutalib sekada markaa sanad buu sii qadimi jiray wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam markaa taa waxaa laga qaatay culammadu ka deliishadaan in sanad la qadimi karo sekada culammada qaarna waxay aan sanad iyo laba sano labada mid walba waa la qadimi karaa bay yidhahdeen laakiin kaa qadimi karaa xoolo seka goysa waa inuu hayaa bisharti laakiin haddaanu xoolo seka goysa haynin uuse rajaynaayo xoolo sekagoysa inuu heli doono inuu yidhaahdo xoolaha sekagoyskaan heli doono sekada igaga waajibtay baan sii qadimayaa ta noocaasi ma ansaxayso wuxuu bixiyaana sunnun bay u noqonaysa hadday dhacdo ha dhow inuu helo xoolihii sekagoyska ahaa shuruuddina sidaa ku dhammaystiranto waxaa la odhanayaa sekadii kaama bixin waayo sababtii sekadu ku waajibaysay oo nisaabkii ah xaasil ma ahayn mar haddaanu xaasil ahayn wujuubka kama qadimi kartid marka cibaadaadka uu tilmaamayo cibaadaadka nadarka ah iyo zakadaas bay ku dhacaysa amaa cibaadaadka wakhtiga loo xadiday hadday salaadaha tahay hadday soonka tahay bisha ramadaan la soomayo hadday xajka tahay iyo waxyaalaha la midka ah taqdim kama suuragal ah wakhtigii ka hor haddii la sameeyana ma asaxayso waxaa kaloo qaacidadan soo gudagelaya kafaarooyinka sida kafaarada dhaarta ama kafaarada dihaarka inuu ku yidhaahdo zawjadiisa anti calaya ka dahri ummii ou yidhaahda dhabarka hooyaday sida iga xaaraansan yahay ayaad iiga xaaraansantay ama kafaarooyin kale inta aanu dhaaran ka hor waanu dhaartiiba la iman kafaaradii kafaaratulyamiin baan qadimayaa ma suuragalaha oo uu yidhaahdo dhaartaan dhaaran doono xinsiga ama dembigaan ku dembaabi doono kafaaradiisii baan qadimayaa waxaa la odhanayaa taqdiimkaasi ma asaxayo waayo sababtii kafaarada keensanaysay ama waajibinaysayba xaasil maaha mar haddii sababulwujuubkii aanu xaasil ahayn oo ruuxani aanu dhaaran xinsiga ama dembigan ku dambaabi doonaan markaa waxbaa kafaaradiisii qadimaya ma suuragal aha waa taqdiim calaa sababilwujuub wa huwa laa yasax waa sababtii waajibnimadoo laga hormarinaayo kafaaradii mana asaxayso waxaa la mid a kafaaratu dihaar inuu iska xaaraantinimeeyo xaaskiisa ninku oo yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii waxaad iga xaaraansan tahay sida dhabarka hooyaday iga xaaraansan yahay ayaad iga xaaraansantahay inuu yidhaahdaa waa arrin kafaaro waajibiya suuradda qad samicna waa tii ay awalkeeda ku sugnayd qisada dihaarka iyo kafaaratu dihaar kafaarada la yidhahdo mid walba marka isagoo ruuxii aan weli dihaarkii samaynin oo odhannin anti calaya ka dahri ummii inuu yidhaahdo waan odhan doonaaye dihaarkaan samayn doono kafaaradiisii baan qadimayaa dihaarkana dib baan ka samaynayaa ma asaxayso waayo waa taqdiim calaa sabiili wujuub wahuwa laa yasax waxaa la mida dhaaraha iyo markaa nadarrada ayaa la mida hadduu laakiin ruuxu dhaarto ruuxii waa dhaartay dhaartii laakiin xinsi inuu ku dhaco dhaartii khilaafo baa u sharti ahayd kafaaratulyamiinka fa kafaaratuhu itcaamu casharati masaakiina min awsati ma tutcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba markuu dhaartay dhaartii isagaan ficlan weli khilaafin laakiin raba inuu khilaafo oo wuxuu ka dhaartay uu sameeyo raba isagaan weli samaynin waa samayn karaa kafaaradii dabadeedna markaa wuxuu kala iman karaa mukhaalafadiina dib inuu isla sugaano waaba asalkii oo marka waxa weeye dhaarto oo haddana dhaartii khilaafo markaa kafaara gudo hadduu intuu dhaartay weli isagaan dhaartii khilaafin laakiin raba inuu khilaafo uu kafaaro gudo dabeedna markaa uu khilaafo taasina u bannaana man xalafa calaa yamiinin fara'a hayrahaa khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiinih waliyukafir can yamiinihina ma keensanayso tartiib waayo culammada naxwuhu waxay sheegeen waawgu wuxuu faa'iideeyaa mutlaqaljamci ee tartiib ma faa'iideeyo ahlucilmiga qaarkoodna ijmaac baabay ku soo rareen inay culammadu dhammaan isku waafaqsan yahin wowgu inuu faa'iideeyo mutlaqaljamci iyo tartiib aanu faa'iideyn oo labada shay wow la ysugu cadfay inka la horsheegay ka horreeyo ka kale laazim maaha waxaa dhici karta kii horreeyey in la horsheego oo kii dambeeye la dambeys sheego waxaa kaloo dhici kartaa laba arrinoo isku wakhti ahaa oo aan kalaba horraynin oo mutaqaarinaan ahaa in waaw la ysgu cadfaana bannaan waxaa kaloo bannaan kii dembeeyey in la horsheego ka kalena la dambaysiiyo yacnii mid waliba waa bannaanta nebiyada markii laga warramaayey miisaaqa in laga qaaday iyo cahdiga nebi maxamed baa la horsheegay wa minka wa min nuuxin nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam zaman ahaan waa uga dembeeyey nebiyada kale zaman ahaan waa uga dambeeyey haddana isagaa la hor sheegay waxaa la mida mawaadic badan oo qur'aanka ka mid a oo saasoo kale ku soo aroorayso calaa kulli xaal waxaynu u jeednaa falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiini waa suurtoobi kartaa in ficilka dhaarta lagu khilaafayo inta la sameeyo oo lala yimaado dabeedna la kafaaro gudo waana dhici kartaa inka kale la horraysiiyo kafaara gudka inta lala yimaado dabeedna markaa ficilka mukhaalafada dhaarta lagu khilaafayana la yimaado waxaana yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood marka kafaaraadka laga warramayo xagga markaa dhaaraho kale haddii sababtii kafaarada iyo shardigii kafaarada labadaba lala yimaado oo iyo shardigaba waa xasileen kafaara markaa la odhanayaa kafaarada lala imanayo laakiin haddii sababtii kafaaradu xaasil tahay laakiin shardigii kafaaradu weli aanu oolin waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaheen taxilla la odhanaya oo wax dhaartii xalaalaynaya waxayna ku fasireen aayadda uu ilaahay yidhi qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum marka markay tahay kafaaradu dhaarta iyo xinsiga inay labadaba ka dambayso kafaara la odhanaya markay laakiin dhaarta ka dambayso laakiin xinsiga aynay ka dambaynin ee ay ka horrayso markaana taxilla la odhanaya taxillo ayaa la odhanaya maxay culammadu u kala farqiyeen sabab sababulwujuub iyo shartulwujuub oo ay u yidhaahdeen midna waa laga hormarin karaa midna lagama hormarin karo sababtu waxay tahay waxaad u noqotaa tacriifka culammadu markay tacriifinayaan sharti iyo sabab maxay ku kala tacriifiyeen sabab waxay yidhahdeen culammadu maa yalzamu min wujuudihi alwujuudu wa yalzamu min cadamihi alcadam waa waxa helitaankiisa helitaan ka dhasho la helayaaba wax kalaa la helaya sababa haddii la helo musababkii waa la helaya wa yalzamu min cadamihi alcadam waayitaankiisana waayitaan baa ka dhasha isaga la waayaa wuxuu musababka u ahaa waa in la waayaa saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdaan sababta iyo cilladu waa mutaraadifaan oo cillo kasta waa sabab sabab kastaana waa cillo haatuu saaxibuulmaraaqi odhanayo wamaa cillatin turaadifu asabab waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab cilladu waxay muraadif la taha oo fangashan tahay ama la macno tahay sababta oo cillo iyo sabab waa isku mid culammadu waatay odhan jireen alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa xukunku wuxuu la wareegayaa cillada joogitaan iyo maqnaansho mid walba oo haddii markaa cilladii la helo xukunka waa la helayaa haddii cillada la waayo xukunka waa la waayo cilladana waxaa loo jeedaa waa sababtan xukunka keensanaysa waa asbaabu almuqtadii lilxukm wa maca cilatin turaadifu asabab waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab culamada qaar laakiin way kala farqiyeen oo waxay yidhahdeen cillada iyo sababtu way kala khaasan yihiin oo cillo kasta waa sabab laakiin sabab kastaa cillo ma ah marka labada waxaa caamsan sababta ayaa caamsan cilladuna waa khaasa waayo cilladii waxaa loo shardinayaa munaasabo waa in maslaxa ku jirta xukunkaas in mas'aladaa lagu xidho cilladaa xidhitaanka lagu xidhaayo xikmad la filaayo maqsuudkii shaarica inay tahay oo jalbu maslaxatin aw dafcu mafsadatin waa inay ku sugantay munaasabay ka cabbiraan culammadu almuhim sababtii kafaarada markuu la yimaado waxaa ka laasimaysaa musababkii in la helo sababtii kafaaradu waa dhaartii u dhaartay oo kale waa sabab asaabna maxay culammadu yidhaahdeen yalzamu min wujuudihi alwujuud joogitaankiisa joogitaan baa ka dhasha ama helitaankiisa helitaan baa ka dhashay dhaar la heliyaa kafaaratulyamiinkiina waa la helayaa waayitaankeedana waayitaan baa ka dhasho haddii sababtii uu ku waajibaya kafaaradu la waayo macnaheedu waxay tahay kafaara gudkaa waa la waayey wax kafaara gud la yidhaahdaa meeshaa kama imanayso laakiin shardiga joogitaankiisa joogitaan kama dhasho marka waxaa loo oggolaaday haddii sababtii la helo in musababkii kafaarada la yskala iman karo iyadoo waxa weeye shardigii dhiman yaho weli aan la helin waayo keensadka sababtu ay keensanayso musababka iyo xidhnaanshaha isku xidhanayso ayaa talaasum ka dhexeeya marka marba haddii sababtii la helay musababku waa xasili karaa laakiin shardiga joogitaankiisa joogitaan kama dhasho waayo tacriifkay culammadu shardiga tacriifiyaan waxay yidhahdaan maa yalzamu min cadami alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaatih shardi waxaa la yidhaahdaa waxa waayitaankiisa waayitaan ka dhasho isaga la waayaa wixii mashruudka uu ahaa ee loo shardinayaa la waaya joogitaankiisa laakiin joogitaan kama dhasho oo shardi haddii la helo macnaheedu ma aha mashruudkii la helayo haddaad tahaaro qaadato ilaaba ilaa salaadi waa jirtaa ka dhalan mayso rubamaa qofku intuu tahaaro qaato tahaaradaasi inay jabto isagaan weli ku tukan marka tahaaro helitaankeeda ilaaba ilaa kama dhalanayo waxay tahaaradu u shartiga ahayd in la helay oo salaad in la helay laazima laakiin tahaare la waayaa salaad waa la waaya laa yaqbal allaahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawadaa sida xadiiskii saxiixa ah ku so aroortay marka almuhim culammadu labadaasay u kala qaadeen shardulwujuub iyo sababulwujuub marka sabab sababulwujuub marnaba lagama hormarin karo laakin laakiin shartulwujuub waa laga hormarin karaa kafaarooyinka wakadaa nadarada wakadaa zakadana khaasatan waa laga hormarin karaa shartulwujuubka ibnu cuthaymiin waa ka nadmigiisa odhanaya wa alqi kula saabiqin lisababih la shartihi fadri alfuruuqa wantabih halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk